qofkii ku farxi lahaa inuu arko nin ahlu janno ahi ninka ahaa ee iga guud xadiidkana marka waan soo maray raqamka toddoba waxd iyo talaatiin baan kusoo maray وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم waxaan kula baayacooday rasuulka all slى الlaه عليه ولي وسلم arrintaas oo ah inaan mxuu ahay salaada aan hagaajiyo oo zakada aan bixiyo oon daacad iyo u qalbi furaado oon daacad u ahaado qof kastoo muslimaba متafq عalيh waxaana ku soo maray مئة اثنين وثمانين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم ma min صاaxibi dahب xadiiثankeedu waa xadiiث dheer oo wuxuu ku saabsan yahay mancu زakاة dembiga uu leeyahay buu ku saabsan yahay marka wuxuu leeyahay maa min saaxibi dahabi walaa fida qof dahable ama fida lihin ma uu jiro yani lacag qof dhihi laa yu minha minhaa xaqaha aan xaqeeda ka bixinaynin ilaa kaana ilaa ida kaana ywma alqiyaama maalinta qiyaamihii markay timaado sufixad lahu safaa'ixu binnaar waxaa loo balballaadhinayaa looxaan oo naar ah ayaa loo balballaadhinayaayo looxaan naar ah loo samaynayaa oo maalkii isaga ha laga sameeyey dahabkii fidadii fauxmiya calayha fi naari jahannam waxaa lagu shidayaa naarta jahannam baa lagu shidayaa walciyaadu billah fayukwaa biha waxaa lagu gubaya janbuhu dhinaciisa iyo wajagrinuhu hagaagiisa wejigiisa wadaharhu iyo dhabarkiisa yaa lagu gubayaa kulamaa baradad mar alla markay qabowdaba uciidad lahu waa lagu soo celinayaa fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana maalin qadarkeedu uu yahay konton kun oo sannadood yaa sidaa lagu wadaya xataa yuqdaa bayna cibaada ilaa dadka la kala xukumo fayaraa sabiilahu jidkiisa uu arko ima ila aljannati wa ima ila annaar walciyaadu billah in xagga jannada loo amro ama xagga kale loo amro marka inta lagu jiro inta lagu jiro mowqifka lagu joogay saasaa lagu cadaabayaa kolkaana marka dad ay intaas cadaabka uu kaga dhammaanayo oo cadaabu lqabrigii iyo cadaabu lmowqifkii un intii kaga dhammaanayso oo mancu zakaadkiisa uu iska yaraa ama acmaashiisa kale oo saalixadaha ay badnayd oo cadaabka intaa kaga ekaanayo marka kolkaas jannada aadaya iyo qaar naartii weynaydba sii aadaya habaraasay kala noqonaya qiila yaa rasuula اllahi faliblu geelana qaala walaa saaxibu ibilin geel qof lihi ma jiro laa yu-addi minhaa xaqaha aan xaqeeda ka bixinaynin iyada zakadii un keliya ma aanu bixinin xaqeedii buu yihi xuquuq kale marka inay ku jirtuu sheegayaayo wa min xaqihaa xaqeedana waxaa ka mid a ah. xalquhaa lisijeeda yowma wuldihaa maalinka soo aroortay in sabada lagu liso oo dadka martida imaanaya iyo loo liso ilaa idaa kaana yowmu اlqiyaama buqixa lahaa waa loo goglayaa loo jiifinayaa biqaacin qarqar meel muxuu ahaayey bannaan siman ah yaa loogu goglayaa goglayaayo loo warayaa aw faramaa kaanad sida ahayd markay ugu kaamilsanayd ah ugu fara badnayd ugu burburrayd ugu ugu shishiilayd oo ugu منها فصيلا yafqidu minhaa fasiilan waaxidan qurbac keliyana isagoon ka tabaynin oo ka waaynin tada'uhu ay ugu joogjoogsanayso biakfaafiha baabacdeeda geela iyo maroodiga cagtooda ayaa kuf la yidhaahaa wa tacaduhu ay ku qaniinayso biafwaahihaa afkeedana ay ku qanqaniinayso kulamaa mara calayhi awaluhaa uulaha mideeda hore mar alla markay dhaaftaba rudda calayhi ukraha teedii kalea lagu soo celinayaa riwaayo kalena marka way cagsiyaysaayo te ugu dambaysaa markay marto tii hore lagu soo celinaya waana cusla macno weeyaan fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana yani marka waxaa laga jeedaa markay wada marto iyo haddana mar labaad lagu soo celinaya ta marka goorta dambe siya loogu soo celinaya ama ha ahaato qahqara ha ahaato oo tii hadda ugu dambeysay ha ugu hor noqoto goorta dambe ama tii kolkii horeba ugu horreysay ha ugu soo hor noqotee waxaan ulajeedadu waxa weeyaan kolkay ka wada dhammaato kulligeed wada marto iyo haddana mar labaad lagu soo celinaya fii yowmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana xataa yuqdaa bayna alcibaadi fayaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar qiila yaa rasuula allahi falbaqaru waalganam lood iyo adhigana qaala walaa saaxibu ganamin saaxibu baqarin walaa qanamin ma jiro laa yu-addii minha xaqaha aan xaqeedii ka geela hadda marka haddaan ku noqonno xaqeeda waxaa kamid mida buu yidhi in maalinta sabada lagu liso markaas xaqeedii zakada mooyaane xaqeedii kale intaa keliyana marka ma aho oo weelkeedu la is-amaahiy iyo qoodheedu la is-amaahiy iyo gaadiid celiskeedii iyo maneexadeedi iyo waxyaalahaasoo dhan yani xuquuqdeeda laysku leeyahay ee xoolaha ku tacalluqsan xoolaha nool ayuu ka mid yahay marka eh, adhig iyo lo-diina sidoo kale u leeyahay xaqeeda buu leeyahay xoolaha nool nool marka way ka xaq weyn yihiin dahabka iyo fidada ilaa idaa kaana yowma alqiyaamati butixa laha waxaa loo jiifinayaa biqaacin qarqar laa yafqidu minhaa shay-an isago waxba ka waayinna kulligeed ay wada dhan tahay laysa fiiha caqsaa'u mid goos maroorsana ayna ku jirin walaa jalxaa mid eh, mxuaha ayna ku jirin jamaa iyo jalxaa labadaba waxaa la yidhaha taagdiyasaha lahayn walaa cadbaa-u mid gees jabanina ayna ku jirin tantaxu iyadoo ku hardiyaysa biquruunihaa geesaheeda oo kulligeed wada geesa fiqfiiqan ay leedaho tootoosan oo wada geesana ay leedaho mid gees aan lahayn ayna jirin wa tata'hu uguna joogjoogsanaysa biadlaafiha raafkeedana ugu joogjoogsanaysa kulamaa mara calayhi uulaaha rudda calayhi ukraaha fii yowmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sanaةi xatى yuqضىa bayna اlcibaadi fayaraa sabiilahu ima ilى اljannati waima ilى الnar qiila ya rasuula اllahi falkhayl fardahana qaala alkhaylu lialaaث alkhaylu halaaثatun saddex qaybood bay farduhu kale yihiin qof walbaba iyo siduu u dhaqday iyo niyadu ka leeyahay iyadoo ay ku xidhan tahay ayay farduhu saddex nooc kale yihiin saddex nooc dadka si ay u kala leeyihiin hiya lirajulin wisrun qof dembi bay ku tahay wa hiya lirajulin sitrun nina asturaad bay u tahay oo dadka kaga asturan yahay halkuu uga baahan lahaa iyo uu mxuu ahay faraskaaga caari aan meel ku tago iyuu ka dhihi lahaa ayuu kiisa iska soo qabsanayaa wa hiya lirajulin ajrun nina ajri bay u tahay faama aladii hiya lahu wisrun kay wisriga ku tahay farajulun way rabatahaa oo xidhay riyaa'an eefaanfaan istustus istususiyo fakran eefaanfaan wa niwaa'an iyo kula colloytan calaa ahli اlislaam dadka ahluislaamka uu kula dagaalamayo uxday kaas weeyaan niwaa'an yani mucaadaatan ayuu ka wada fahiya lahu wisrun kaas dembi bay ku tahay wa ama aladii hiya lahu sitrun ka asturaad u tahayna farajulu rabطahaa fii sabiili الlah waa nin oo dar alla u xidhay weeyaan ثuma lam yansa aan ilaawin xaqa allahi fii ظuhuurihaa xaqa alle dhabarkeeda uu ku leeyahay oo gaadiidka qof uu soo fangeliy iyo qof u baahan oo siiyo iyo walaa riqaabihaa qoorteedana tan riqaabta marka la sheegayo zaka ma la dhihi karo oo marka inuu qofka muslimkaa ah faraskiisa iyo addoonkiisa toona zaka kuma waajiban waa kale marka riqaabta u sheegayo marka waxa ku fasiran qaarkood ama jumhuur shuraax inuu yahay haddii uu tijaaro u diyaariyey inay curubu tijaara ay tahay oo zakadii curubu tijaara uu ka bixinayo fahiya lahu sitrun asturaad bay u tahay wa ama aladii hiya lahu ajrun kay ajriga u tahayna farajulun rabatahaa waa nin oo xidhay weeyaan fii sabiili الlah liأhli الإslaam ahlu islaamka u xidhay kii horan marka linafsihi bu ah kana marka dadka muslimiinta ah inuu ku taakuleeyo ayuu xidhay fii marjin aw rawda marji iyo rawdana waa isku mid oo waa meesha kaynta ahe baadka iyo biyaha badan leh meel mxuaha daaq fiican leh oo biyole ku xidhay oo xadhigga weliba u dheereeyey famaa akalad min dalika almarji aw الrawda meeshaas iyadaa waxay ka cunto min shayin waxa kama cunto ilaa kutiba lahu waxaa loo qorayaa cadada maa akalat xasanaat inta ay cuntay inta tin cawsa ay goosatay oo xasanaada baa loo qorayaa wa kutiba lahu waxaana loo qorayaa cadadu arwaafihaa saaradeeda qadarka ee tiradeeda wa abwaalihaa iyo kaadideeda xasanaatin oo xasanaat walaa taqطacu طiwalaha ma goosato xarhigeedana iwal xariga ayaa tiwal la yidhaahaa hadda ku horna xadiidkii qisadii muxuu ahaay ninkii ahaa usayd ibn xudayr radi allahu canhu waxaan ku soo maray shatan shatan iyo tiwal labada mid walba wuxuu kamid yahay xarkaha magacyadoodu ka baxay ka yahay tiwalka labadubana ashcaarta carbeed bay kusoo arooreenoo tiwalkan kada maalan waxaa ka mida ah nin la dhihi jiray طarafat bn اlcabd yaa mucallaqadiisa wuxuu ku yidhi daaliyada ah lacamruka ina almowta ma akhطأa alfatى laka tiwal اlmurqa wa hinyahu fi lyadi oo macnihiisuna uu yahay qofku inkasta oo geeridu ay ka warwareegaysataba wuxuu la mid yahay faras xadhig ku xidhan oo xadhiggii loo dheereeyey daraftiina labadii darafoodna gacanta lagu hayo kolkii la doona la soo jiidan karaayo la qabsan karaa kii kale ee shatanka ahaana ninkii ahaa cantara alcabsi oo isaguna ba wuxuu ku yidhi mucallaqadiisa walaqad dakartuki wاrimaaxu kaأnaha ashطaanu bi'rin fi libaani اladhani ashطaanu bi'rin yani xibaalu bi'rin ormihii lagula dagaalamay dhaadheeraan buu ka wada fastanad ay orodo sharafan taag ow sharafayni ama laba taag ay orodo oy ka dhacdo ilaa kataba allahu lahu cadada aahaariha raadkeeda iyo tallaabooyinkeeda cadadkeeda u qorayaa la'anna wuxuu yihi wanaktubu maa qadamuu aahaarahum oo xadiidkii aan ku soo marray muxuu ahaa jaabir radiallahu canhu yani salima ku saabsanaa marka raadka iyo tallaabooyinka la qorayaa ka salaada keliya loo aadaya ma aha ee jihaadkuna sida kale weeyaan wa arwaafiha iyo saalooyinkeeda xasanaatin oo xasanaa loo qoraya walaa mara bihaa saaxibaha lama soo maro qofkeedii calaa nahrin tog webi lama soo maro fasharibat minhu ay ka cabto walaa yuriidu an yasqaha inuu waraabiyana aanu rabin hadduu isagu waraabiyo waa kasii ajri badan yahay laakiin hadduu intuu iska soo isagoo kaxaynaya webi intuu soo maray kullea xataa iyadu iska cabto ilaa kataba allahu lahu cadada maa sharibad xasanaad inta dhibic biyo ay cabtay oo xasanaada loo qoraya qiila yaa rasuula اllahi falxumur dameerahana qaala maa unzila calaya fi اlxumuri shay-un dameeraha wax gaar ugu saabsan layguma soo dejinin ilaa hadihi اlaayaة alfaadaة اljaamica alfaada yani almunfarida aayaddantada keligeed ee qur-aanka kale ka takooran ee waxba aan ka tegina jaamicada mooyaane oo cumuumkeeda dameeruhuna ay kusoo gelayaan mooyaane dameeraha wax gaala layguma soo dejinin faman yacmal mihqaala daratin khayran yarah waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah xaajadaas baa igu soo degto marka wax yaro oo khayra qofkii sameeyaana waa arkayaa wax yaroo shara qofkii sameeyaana waa arkayaa marka dameeraha taasay soo gelayaan oo qofkii dameeraha wax yaroo khayra u sameeya ama wax yaroo khayra ku sameeya oo gaadiidin iyo waxyaalo sidaas iyo ku sameeya waa un arkayaayo waa ajir waa laga siinaya wa hada mutafaq عaleyh wahada lafظu muslim marka taasi waxa weeyaan aayaddantaas usoo deliishanaya nebigu salى الlaه alيه waslam waxaan ka qaadanaynaa mas'ale usuuliye oo ah cumuumku ama adilada caamadiihi inay xujo tahay oo mxua kolal badan baad arkaysaa dad ku dhahaya maxaa u deliila mas'alada kolkaad usoo soo delishata tidhaaho mas-aan aayad ama xadiid caama usoo delishadana dhahaya kaasu kama hadlayo iyada ma aanu sheegin kolkaasna marka waxaan dadkaas oo kale waxaa eh, u dhiman sida wax loo delishada nusuusta loo loo isticmaalo aqoontooda ku dhiman inayna had iyo goor nusuusta macnaheedu ayna ahayn inuu shaygaas uu magac dhabo baabu wujuudi wujuubi sawmi ramadaan wa bayaanu bayaani fadli الsiyaam wama yatacallaqu bihi qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam dadkiina mu'miniinta oo waxaa laydinku waajibiyey siyaam baa laydinku waajibiyey kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii loogu waajibiyey dadkii idinka horreeyeyba ilaa qowlihi shahru ramadaana aladii unzila fiihi lqur'aan saasuu sii wada shahru ramadaana aladii unzila fiihi lqur'aan bisha ramadaan ee qur'aanka la soo dejiyey hudan linnaas isagoo dadka hanuun u ah qur'aanka wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan oo ah waxyaala adilla cadcad oo xaq kala bixin iyo hanuun ah faman shahida minkum shahr qofkii ogaada bisha ogaada oo bishii arka yani bish arka oo negina weliba shuhuudku ilaan laba macnuu leeyahay xuduur iyo mushaahada labadiiba marka hadda loogu isticmaalo waa suuro qofkii isaga oo negi bishiina ogaada bilashadeedii falyasumuu ha soomo waman kaana mariidan qofkii ah mid jiran aw calaa safarin ama socdaal ku jira faciddatu min ayaamin yani faaftara oo afura facalayhi ciddatu min ayaamin uqar tiradii oo bil ayaamo kale ah baa ku waajibaya wa ama alaxaadiidu faqad taqadamat fi lbaabi aladii qablah baabkii hore axaadiid fara badan oo soon ku saabsan baa kusoo hormartay وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم qال الله عزa وجل ألا wuxuu yidhi كل cمل بن آadم lh إlا الصيام ibn aadamka camalkiisa dhammaantii isagaa iska leh soomka mooyaane fainahu lii wa ana أجزي bه isaga anaa leh anaana ka abaalgudaya alla subxaanahu wa tacaala makhluuqaadka iyo acmaashooda iyo kulli isaga iska wada leh maca daalika marka waxyaalo qaarkood ayuu gaar isaga u sheegtaa gaar u aaneystaa masaajidda buyuutullahi buu yidhaahaa kacbada beytullahi buu yidhaahaa ashii saalix naaqatullahi baa la yidhi ragga qaarkood cibaaduraxmaan buu ku magacaabay si marka tafdiil alla subxaanahu wa makhluuqaadkiisa qaarkood qaarka kale uu ka fadilo oo isagu uu sheegto ayaa jira marka soomkii isaguna si gaaro amaasha ah kale oo alla subxaanaه watacaala uu uga fadilayaayo uu sheeganaya wasiyaamu junna soomku waa gaashaan junna iyo tursi labadaba waa la yidhaahay waa wax lagu gaashaanto ee layska xajisiiyo faidaa kaana sawmu yowmu sawmi axadikum markuu yimaado maalintii midkiin uu soomana falaa yarfud yaanu hadal xumoonin lahwiga lafadka hadda halkan kada waxaa laga wadaa hadalka xun ee saaqidka ee fuxshiga walaa yaskhab yaanu qaylqayliyin fain saabahu axadun aw qaatalah hadduu qof ku caraatamo ama uu la dagaalamo falyaqul inii saa'im ha yidhaahu waan soomanahay waladii nafsu abi waladii nafsu muxammadin sala allahu alayh waali slam biyadih kaasaan ku dhaartay la khuluufu fami saa'im qofka sooman afkiisa raa'ixadiisaa aطyabu cinda allahi alla agtiisa kaga udug badan min riixi lmisk carafka miskiga lisaa'imi farxataani yafraxuhumaa qofka soomani laba farxadood uu farxuu leeyahay idaa aftara markuu afuro farixa bifitrihi afurkiisaasuu ku farxayaa oo waajibkiisaa uu gutay alla u waafajiyey waa ku farxayaa waxyaalihii cuntadiisi iyo sharaabkiisi iyo haweenkiisi iyo hortii hore ka xaaraam ahay oo xalaaloobayna waa ku farxayaayo farax diina iyo farax طabiiciya labada waa ku farxayaa wa idaa laqiya rabbahu rabbigiis markuu la kulmana oo uu alla u abaalgudana farixa bisawmihi soomkiisi buu ku farxaya kolkuu ajrigiisa u arko متفق عليه وفي لفظ رواية البخاري وهذا لفظ رواية البخاري وفي رواية له riواaية kale oo بخاaري iska leeyahayna waxay ahayd يترك طعاaمه وشhراaبه وشhهوته من أجلi cuntadiisa iyo cabitaankiisa iyo haweenkiisa shahwada taasaa laga wadaa wuu iska daynaya daraadda isaga daynaya marka taasaa muxuu ahay ayuu ku mutay الصiyaamu lii وأna أجزي bه والxasanaة بعشhri أمثاaliha xasanadu waa bcashri amhaaliha ila soom marka soomka isagu waa ka duwan yahayo cashru amhaaliha keliya ma aha toddoba boqol baa isaga ugu yar haddii kale un kasii badbadan yahay wa fii riwaayati limuslim kulu camali ibni aadama yudaacaf ibni aadamka camalkiisa oo dhan waa la laalaaba alxasanatu bicashri amhaaliha ayaa loo laalaabaa ilaa sabcimiati ضicfin ilaa toddoba boqol oo laalaab qaala allahu tacaala ila sooma soomka mooyaane fainahu lii wa ana ajzi bih yadacu shahwatahu wa طcaamahu min أجli liلصaa'mi farxatan farxaة cinda fiطrihi وfarxaة cinda liqaaءi rabbi walakhuluufu fiihi fiihi yani famihi afkiisa urtiisaa aطybu cinda allahi min riix اlmisk وcanhu radي allahu canhu ana rasul اlah sl sl qaal man anfaqa zawjayni fii sabiili الlah qofkii laba nooc bixiya laba nooc oo maal ah qofka tabaruca jihaad fii sabiili الlah ugu tabaruca nuudiya nuudiya waxaa looga dhawaaqaa min abwaabi اljanna jannada albaabadeeda looga dhawaaqaa waxaa la dhahayaa yaa cabdallahi haadaa khayr addoonkii allow meeshan khayr baa yaalla halkan wanaag weeyaan oo marka waa laga soo dhoweynaya faman kaana min min ahli الصalaaة qofkii ahlu salaad ahaan jiray ee salaada badsan jiray duciya min baabi الصalaaة albaabka salaada looga dhawaaqaya waman kaana min ahli الجihaad qofkii ahlu jihaad ahaan jirayna duciya min baabi الجihaad waman kaana min ahli الصiyaam qofkii ahlu siyaamka ahaan jirayna duciya min baabi rayaan albaabka rayaan la baa looga yeedhaa ee xadiidka sahli ee ah soo socdana ku imaan doono waman kaana min ahli sadaqa qofka ahlu sadaqa ahaan jiray deeqsi ahaaye maalkiisa aad u bixin jirayna duciya min baabi sadaqa albaaba marka saa u kala albaabada jannada waxaan soo marray inay sideed ay yihiin marka sideeddaas inay magacyo kale kala leeyihiin oo cibaadaadka magacyadooda ku kale kala leeyihiin ayuu xadiidkan kadu sheegayaa faqaala abu bakrin radia allahu canhu markaasu abu bakr wuxuu yidhi biabii anta waummi ya rasuula allah maa calaa man duciya min tilka alabwaabi min daruura dhiba ma haysato qofka albaabadaa looga yeehayo yani albaabada mid ka mida maaha albaabadaadasoo dhan albaabadoo dhan looga yeehayo maanu sheegina xadiidku in qofna albaabkaa qofna albaabkaasu sheegay albaabadaa mid ka mida qof looga yeedhay ma haysato min daruuratin yani min darar dhibaata ma haysatee fahal yudcaa axadu min tilka alabwaabi kulliha albaabadaasoo dhan qof looga wada yeedhayaa ma jiro ma jiraa abu bakr radia allahu canhu himmad caaliya abuu lahaayo radia allahu canhu markuu arkay cibaadooyinkaas iyo albaabada ay kala leeyihiin yu wuxuu jeclaysay intuu dhan ku wada camal falo inuu muto albaabadaasoo dhan kulligood in looga wada yeedho allana marka waa u yeelo faqaala markaasuu yihi nacam waarjuu an takuuna minhum hayo waa jiraa qof looga wada yeelayo oo waxaanan rajaynayaa inaad ka mid ahaato muttafaqun calayh hadda ka horna waxaan soo maray hal camal oo u ahaayee uu yidhi nebigu yidhi sala allau alay wasalam waa la sideedda albaabka jannada la kala doorgelinayo midkaad doonto ka gal la dhahaya وعن سهل بن سعد رضي الله عنهma عن النبي صلى اه علي سلم qال إن في الجنة bاbا يuqاaل lah الرayاn جannada waxaa ku yaala albaab la yidhaha wبx rayaan waa ضد cadshaan qofka ooman ama noolaha ooman cadshaan baa la yidhaahaa marka qofka oon la-na rayaan baa la yidhaha wabaxsan ee sharaab ka dhargay oom aanu haynin markaas yani waxaa albaabkaa loo bixiyey albaabkaa soomka lagaga galo oo waxaa loo bixiyey qofka saa'imka ah wixii soo gaadhayay oo soonkaas sababtiisa ku soo gaadhayo oonka ahaa cagsigii baa loo bixiyey oo inuu oonkii reebayo ayuu tusinaya waxaa yadkhulu minhu saa'imuun yowma alqiyama ay dadkii saa'imiinta ahuna ka gelayaan maalinta qiyaamaha laa yadkhulu minhu axadun hayruhum qof kale aanu ka gelaynin yuqaalu waxaa la dhahayaa ayna asaa'imuun away kuu soomi jiray fayaquumuuna waa kacayaan laa yadkhulu minhu isagoona ka gelaynin axadun hayruhum qof kale faidaa dakaluu markay galaan uqliqa waa la xidhaya albaabka falaa yadkulu minhu axadun qofna kama gelayo muttafaqun caleyh وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه qال qاla رsuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم ma min cabdi adoon ma jira yasuumu yوما fي sabiili الlah maalin fii sabiili الlah u sooma fii sabiili الlahidaasna marka laba macnay suurowdo oo macno waxa weeyaan waa midka daahirka oho jihaadka ku dhex sooma midna waa dar alle inuu soomo إlaa baacd allahu ilaa alla wuxuu kala fogeeya bidalika اليوم maalintaas sababteeda wajhahu can الnaar wajigiisu naarta ka fogeeya sabciina khariifan toddobaatan sannadood muttafaq calayh وعn أbي هريرةa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal man saama رمضاana إيmانا واxtisاaبا غfira lahu ma تqdma min dنبه xadiidkan kaduna marka xadiid laba darafood oo ka mida aan soo maray oo qiyaamu ramadaan iyo qiyaamu leylat اlqadri ah yuu isaguna ka mid yahay oo xadiidkaasu waa hal xadiid oo kala gogoynayo weeyaan imaam nawwi radi allahu canhu wa canhu radi allahu anhu radi allahu canhu ana rasuul اlah sal ly slam qaala ida jaءa ramadaan markuu ramadaan yimaado futixat abwaabu اljanna jannada albaabadeeda la furfuraa wagulliqat abwaabu الnaar naarta albaabadeedana waa la xidhaa wasufidat الshayaaطiin shayaaiintana waa la katiinadeeyaa mutafaqun aley marka ma aha shayaaiinta oo dhan ma wada ahe eh waa maradada kuwooda aada gaangistarada u ahe aada u madax adage aada u duubsasho badan kuwaasa la xidhiidhaya marka kuwa yar yar oo qofka marka lagu sii daynayo iyaga oo lagu imtixaanayo oo iska celi la dhahaya kuwaasu marka waxba ma ahaen kuwaasu iyagu iska jiraan oo la daynayo وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlه صل سلم qاaل sumuu لرؤyatihi ku sooma aragtidiisa bisha hilaalku ka wada وأfطiruu لرؤyatihi kuna afura aragtidiisa fain غubiya عalayكم غubiya iyo أغmiya iyo غuma iyo fa sidaasaa jirto macnihiisu ay tahay haddii la idinka qariyo oo daruur iyo caad iyo wax sidaasaa idinka qariyaan faakmiluu ciddata shacbaana halaaثiin kaamil yeela bisha shacbaan soddon kaamil yeela muttafaqun caleyh ramadaana waa sida oo kale un marka bilowgii buu kaasu ka hadlayaa bilow nihaayaduna waa sida oo kale bil walbaba marka soomka kolkii la soomayo kolkii la furayaba labada arrimood labada arrimood bay axaadiidku sheegto si aada ay u qeexday oo in la arko bishii kolkay toddobiyo labaatan sideed iyo laba sagaaliyo labaatan baan ujeeda sagaaliyo labaatan markay dhammaato haddii la arko habeenkii soddonku buuxsami lahaa khalaas weeyo bishii waa dhammaatay haddii ay buuxsanto soddonkii ay buuxsantana iyaduna khalaas waa dhammaato maalinta bil kow iyo soddonihi ma jirto maalinta ka dambaysa waa bishii kale hada lafظ الbخaariي وفي riwaayaةi msلم fain غuma عalayكم fasumuu ثaلaaثiina yوما marka isaguna nihaayadii ramadaan buu ka hadlaya haddii la idinka qariyo o la idinka daboolo sooma muxuu ahaayey soddon maalmood sooma ama kalendarka iyo waxyaalaha xisaabaadka iyo ma lagu soomi karaa waxyaalaha noocaas oo kale ah iyo beled haddii laga arko beled kale ma lagu soomi karaa iyo masaa-ishaas waa masaa'il ijtihaadiya oo aragtida culamaa ulmuslimiinna marka ay isku khilkhilaafeen weeyaan axaadiidtusa marka waxay ah, sheegeen waa labadaas arrimood baabu اljuudi wa ficli اlkhayri wاlإkhaari min alkhayri fii ramadaan deeqda iyo khayrka faritaankiisa iyo khayraadka oo la badsado bisha ramadaan waziyaadati min dalika arrintaas in la sii badiyo fi اlcashri اlأwaakiri minhu tobanka dambe ee ramadaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala kana rasul lah sal ly slm ajwad annaas rasuulka alla wuxuu aha dadka ka ugu deeq badan waqti kastaba wa kaana ajwada maa yakuun si uu ahaado markuu ugu deeq badan yahayna waxay ahayd fii ramadaana xiina yalqaahu jibriil bisha ramadaan markuu jibriil la kulmaayo taas naftiisu sii kala deeq badnaayo wa kaana jibriilu yalqaahu fii kulli leylati min ramadaan jibriilna waa la kulmi jiray maalin kasta oo bisha ramadaan habeen kasta oo bisha ramadaan ka midaba waa la kulmi jiray fayudaarisahu lqur'aan qur'aanku la aqriyi jiray qala rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka alla iyaa sala allahu alayh waali wasalam xiina yalqaahu jibriilu markaa jibriil uu la kulmaayo ajwadu kaga deeq badan bilkhayri khayrka kaga deeq badan oo ka bixin badan min ariixi almursala dabaysha la diray ee khayraadka fidinaysa ee roobka iyo waxyaalaha sida kaa isagaa kaga khayrka kaga deeq badna mutafaqu calayh wa can caaishaةa radi allahu canha qaala kan rasul lah sal ly sl idaa dakla alcashru tobanku markay galaan axyaa leylahu habeenkiisa waa axya leyla habeenka waa noolayn jiray wa iqadaha waa toosin jiray wa shadda almi'zara hoos waa dhuujin jiray muttafaqun calayhi waana soo hormaray oo laba gooro horuu soo hormaray oo alf wa mi'a wa talaata wa tisciin iyo tisaa wa tisciin labadaas ayuu kusoo hormaray ee waxaana kii dhexe ee alf wa mia wa talaata wa tisciin aan kusoo marray kalimatu jadda inay ku jirtay jedadaasuna inay min afraadi muslim inay tahay iyadana waan soo marray baabu الnahyi can taqadumi ramadaana bisawmin bisawmin in ramadaan lagala horeeyo bisawmin bacda nisfi shacbaan shacbaan bish kala barhkiisa wax ka dambeeyo oo ramadaan haddii shacbaan haddii nuskiisa la gaaro aan la soomin ilaa liman wasalahu bima qablah ilaa qofkii kusoo xidhiidhiya nuska intii ka horraysa mooyaane aw waafaqa caadatan lahu ama ay waafaqdo caada usoo taxnayd bi-an kaanat caadatu ina caadadiisu ahaydba weeyaan sooma الاثنayn والkhamiisi fawaafaqa uu mxu waafaqay shacbaan gelinkiisa dambe u waafaqay ama maalmaha labada maalmood iyo ka horeysa ramadaan uu waafaqo can abi hurayrata radi allahu canhu an nebiy sal ly slm qaal laa yataqadamana axadukum ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayn midkiina yaanu kala horraynin ramadaan maalin soonkeed iyo laba maalmood soonkeed soonkood toona ilaa an yakuuna rajulun ilo qof inuu yahay mooyaane kaana yasuumu sawmahu soomkiisa kii soomi jiray soom utaxna soo soomi jiray falyasum dalika alyowm maalintaa iyada ha soomo muttafaqun caleyh وعn بن cabاasi رadي الله عanهuma qaal qala rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم laa tasumuu qabla رamaضaan ramadaan horti ha soomina soomina ha kala horeynina markuu ramadaan soo dhowaado soonka joojiya sumuu liru'yatihi aragtidiisa ku sooma وaftiruu liru'yatihi والصلاaة والسلام على رsuuل الlh وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا بعد فhذا هو الشhريط الثاني والخمسون من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه ونفع المسلمين بعلمه ويبدأ هذا الشhريط من الحديث رقم ألف ومية ثمانية وتسعين قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت kunaa nuciddu lirasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waxaan u diyaarin jirtay rasuulka alla sala اllahu alيyh waali wasalam siwaakahu wa tahuurahu rumaygiisa iyo weysaqaadkiisa fayabcaثuhu اllahu tacaala maa shaءa an yabcaثahu min alleyl wuxuu alla soo toosin jiray waqtigii uun alla uu doonay habeenkiia buu soo toosin jiray fayatasawaku waa rumayan jiray wayatawada'u waa weysaysan jiray wayusallii waana tukan jiray rawaahu muslim وعن عائشة وعن أنس رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم أكثرت عaليكم في السواك رواه البخاaري waan idinku bediyey hadalka iyo amarka iyo aan idin amrayay iyo fadaaئishiisa aan idinka warramayo ee ku saabsan rumayga waan idinku bediyey xadiidka caaisha marka waxaan ka qaadanayna rasuulka alla salى الlahu عalيه wali wasalam inuu kusii talageli jiray habeenkii markuu seexanayo inuu salaatuleil usoo tooso yuu kusii talageli jiray oo sidaa daraaddeed baa loogu diyaarin jiray rumayga iyo weyseqaadkiiyo loogu sii diyaarin jiray markaas sidaa macnaheedu waxa weeye qofku ma aha inuu habeenkii kolkuu soo tooso uuna hurdadu ka bogto uun keliya inuu salaatuleilka kolkaasuun xusuusto oo yama iska tukad kolba haddaad hurdadii ka soo toostay aanadan jiifin eh, saas inayna ahayn inuu kusii talagalo inuu horta horeba kusii talagalo muxuu ahaa salaatuleilka oo kolkuu seexanayaba niyada ku seexdo saasaa u fiican wa can shurayx bni haani'in qaala qultu lcaaishaةa radي allahu canha caaishan waxaan ku idhi biأyi shayءin kaan yabdأ الnabiyu salى الlaه alay slm idaa dakla beytah muxuu ku bilaaban jiray marka uu galo nebigu sal l sl gurigiisa soo galay uu yimaado qaalat bالsiwaak rumay buu ku bilaaban jiray mutafaq عaleyh waxaan jeeda rawah muslim waxaa axaadiidta markaan dhex soconno aad iyo aad inooga hor imaanayso oon arkayna su-aalaad badan badanoo ummahaatulmu'miniinka gaar ahaan caaisha la weydiinayo oo axwaashii nebiga sala allahu alayh waali wasalam ku saabsanaa qaar cibaadadiisa weydiiya qaar camalkiisa oo dhan weydiiya gurigiisa markuu joogo muxuu samayn jiray dhahaya qaar muxuu ku bilaaban jiray dhahaya sida kankada qaar muxuu muxuahay salaatu leylka gaar ahaan u su-aalayey qaar soomkiisa su-aalayey qaar su-aalayey eh, mxuahay qiyaamu ramadaan su-aalaad badan oo noocaasa baan arkaynaa inta oo dhanna kulligood waxay uga dan lahaayeen inay ku camal falaan oo sida nebiga sala allau alay wasalam loogu sheego inuu u cibaadaysan jiray ay iyaguna u cibaadaystaan taasay uga dan lahaayeen marka taasuna waxayna tusinaysaa salafkii saalixa ridwaanullahi calayhim xaaladay ahaayeen iyo khayrka say u jeclaanayeen iyo rasuulka sala allahu عalيه wasalam itibaaciisa say ugu adkaayeen taasayna tusinaysaa marka waa in arrinta subxaan sidoodaasoo kale in la yeelo weeyo rasuulka sala lla alay slam qudwo laga dhigto oo axwaashiisii inta la ogaado oo la aqristo sunnadiisi iyo siiradiisi iyo shamaa'ilkiisi iyo la aqristo in laysku dayo in la dabaqo oo qofku noloshiisa noloshii rasuulka sala اllahu alayh wasalam uu ku sargoosto وعن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه qاaل دخلت على النبي صلى الله علي سلم nبgaan usoo galay وطرف الsiواaki عalى لساaني isaga oo carabkiisa uu saaran yahay cadayga firadiisa ay saaran tahay yani oo cadayaya cadayga baan ujeedaa carabka carabka dhabarkiisa meelaha waxay ka mid tahay uu wasaqda ay qabato ee huuradu ay ku ururto marka isaguna waa in la cadayaas gows ilkaha keli un maaha waxaa la cadayaa ilkahana kor iyo hoos iyo gowsaha dhabarkoodii iyo kuwaas oo dhan waa la cadayaa rumaygana waa la cadayaa marka xadiidku waa muttafaq caleyh wahada lafdu muslim xadiidkuna wuxuu ka mid ahaa xadiid hadda ka hor qaarkii aan soo maray oo isku hal qisa u ahaayo waxay ahayd kolkii nimankii ashcariyiinta ahaa ee labada ahaa ee shaqada rabay nebiga sal l slm nooge ay yidhaaheen kolkii siday ugu yimaadeen ayuu sheegayaayo isaga oo rumayanayo oo carabka rumayaya oo cuc leh mxuaa riwaayadna ih ih bay tidhaha riwaaya ic bay tidhaha riwaaya ca bay tidhaha yani kolka si isagoo iska homqaacinayo oo kale ah ayaan arkay buu leeyahana saasaan ugu tagnay marka saa macnaheedu waxa weya la cadayo carabka la cadayo oo weliba lagu fogeeyo oo meesha ugu dambaysiya lasoo cadayo si uun hunqaacna aan ugu imanaynin lakiin ku dhowaata وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa أن النبي صلى اه علي سلم qاal الsiwaaku مطharaة للfm marضaaة للrab rumaygu waa طaahirin carabka afka la طaahiriyo la nadiifiyo afku nadiifiya maطhara marka la yidhah yani تطhiir weeyaan mطhara haddii la yidhaahna waa aaladii طaahirinaysay weeyaan marضaaة lirabi rabbina raaligelin buu yahay rabbi wuu ku raali noqdaayo waa jecel yahay afkuna waa ku nadiifsamaa rawaahu muslim marka wuxuu leeyahay faa'iida diiniya iyo faa'ida dunyawiya buu leeyahay rumaygii rawaahu النasaaئiyu wabnu khusayma fii صaxiixihi biasaniida صaxiixa biasaaniida صaxiixa ereyga asaaniida صaxiixa uu leeyahay alimaamu nawwi radi allahu canhu ereyada hadda korna soo sheegano way uu badiyo oo kolalka qaarkood lagu qabsado oo ah xadiid hal sanad keliya leh inuu ku magacaabo mxu asaaniid inuu leeyahay oo aada moodayso inuu ka yimid wanaagsan oo ka yimid laakiin sida aan ahayn taasna wax kaan sheegnay waxa loogu cudur daaro oo waxa weeyaan xadiidkii hal sanad lahaa laakiin sanadkaasu duruq kale gedisan oo hal sanad isugu wada timaado lahaa ayuu dariiqiiba hal sanad oo kale ka dhigayaayo markaasuu asaaniid ku idlaaqaya waa xadiidkuna saxiix weeyaan oo siduu sheegay alimaamu nawowi radiallahu canhu xagga sixada uu ka sheegay oo saxaxahu asheikh اlalbani fi saxiix aljaamic sagiir wa fi غayri غيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس فطرadu waa شhan فطرada يعني khiصاaل الإسلام ayaa hadda laga wada فطرada iسلامnimada laga wadaayo يعني khiصاaل الفطرة خمس weeyaan buu ka wada mise wuxuu yihi خمس من الفطرة الkhitاanu gudniinka والاستحdاadu iyo tima hoose iska xiridiisa min الxadيid استعmaal xadيid baa laga keenay wa taqliimu alabfaar iyo cidyaha guridooda wa nadfu alibti kilkilada rifideeda wa qasu shaarib iyo shaaribta jarideeda shantaasuba waa fisaalulfitra ayay ka mid yihiin marka fisaalulfitra bay ka mid yihiin kol hadday tahay macnaheedu waxaa weeye ina fisaalulfitra intan ayna wada ahayn intan oo keliya ayna ahayne way ka badantay oo waa ka eh, xadiidka soo socda toban buu ka dhigi doonaa متفق عليه الاستحداad xلق الcاanة wa huwa caanahuna waxaa weeyaan xalqu الشhacr اladي xawla الfarji cawrada hareeraheeda mxuaha timaha ku yaala xiridooda mxuaha istixdaad la yidhaahaa timahana caana la yidhaahaa وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa qaaلت qaala rasuulu الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم cashر min الفطرة qaص الشhaarب وإعفاء اللحية garhka sii dayntiisa iطaalatuhu wa iطlaaquhu weeyaan والsiwaaku iyo rumayga واstinشhaaqu الmaa biyaha ku sandaarsigooda وaqaصu الأdfaar cidyaha jaridooda وaqaslu الbaraajim faraha dhabarkooda meelaha xubnaha isaga yimaadaane faraha dhabarkooda ah baraajim la yidhaha baraajim iyo rawaajib waa la yidhaahaa وanadfu الإbطi iyo kilkilada rifideeda وxalqu الcaana waintiqaasu lmaa'i intiqaasu lmaa'i biyaha yarayntooda yani biyaha ku isticmaalkooda oo kaana waxaa laga wadaa alistinjaau bilmaa baa laga wadaa qaala raawi ninka xadiidka warinaya oo la yidhaaho musxab ibnu shayba ayaa wuxuu yidhi wanasiitu alcaashira midii tobnaad waan ilaaway ilaa an takuna almadmada inay luqluqashada tahay mooyaane qaala wakiic wakiic ibn اjaraax ayaa wuxuu yihi wahuwa axadu ruwaatihi ragga xadiidka wariyey midkood weeyaane isagoo kelimada intiqaasu lmaa fasirayay wuxuu yihi intiqaasu lmaa yacni اlistinjaa biyahoo lagu darab yeesho weeyaan rawaahu muslim albaraajimu bilbaaءi اlmuwaxada wاljim wahiya cuqad اlasaabic waa faraha xubnahooda weeyaan xagga dhabarka weliba weeyaan oo meelo laabatooyin ah bay leedahay gaar ahaan dadka faraha waaweyn iyo dadkaan muxuu ahay shaqaayin shaqaalaha ahee acmaal gacmaha ku qabti iyo meelo laalaabatooyin ah oo wasaqdu ay ku ururtiiyo bay leeyihin oo waa si gaara ah loo daryeelaya wa icfaau lixya macnaahu laa yaqusu minhaa shay in waxba ka jirin xiridu xiri iska dhaafe inaanu waxba ka jirin weeyaan laakiin hadduu waxoogaa uu yar sinsimo oo waxba u yargaa gaabiyo saxaabadii ridwan ullahi calayhim qaar uu kaga dayan karayaa way jiraan wa can ibni cumar laakiin ku xeel dheeraado ma ay aha oo laftu ay muuqato oo si aqul xilaaqa oo kale ah uu ka dhigo wa can ibni cumara radi allahu canhuma can الnabiy sal ly slm qaal axfu shawaariba wa acfu lixa e, jara muxuu ahaayey shaarbadaha jara oo gararhkana sii daaya muttafaqu calayhi Ehm, ixfaahan la sheegayaayu laba siyood baa labadaba eh, shaaribka sida loo jarayaa laba siyood baa labadaba lagu sheegaayo mid waa in shaaribta oo dhan la quseeyo kulligeed la wada jaro oo eh, maxaa si ku dhadhow xeeritaan ku dhadhow laakiin aan xeeritaan aan ahayn oo timihii wax ka looga tegay in loo jaro midna waxaa weeyaan in hareeraha laga jaro oo inta debinta kusoo foorarsata la jaro weeyaan labadaas soodba marka midkii laga dhigo waa noqon karaya <clears throat> baabu تأkiidi وuجuب الزakاةi وbayaani fadlha وma yتacalaq bha qaala الlahu taعaalى وأqimu الصلاaةa وآtu الزakاة aayado fara badan buu sida u yidhaahayo zakada iyo isugu xidhiidhiyaa muxuu ahaayey salaada isugu xidhiidhiyaa oo ama uu amraa ama uu ku ammaanaa dadka aladiina yuqiimuuna الصalaata wayu'tuuna zakaha iyo almuqiimuuna الصalaata walmu'tuuna zakaha iyo kuwaas oo kale wa qaala tacaalى wma umiruu ila liyacbudu اllaha mkhlisiina lahu الdiina xunafaءa wayuqiimu الصalaata wayu'tu الzakah wadalika diin اlqayima waan soo marray aayadana waqaala tacaalى khud min amwaalihim sadaqaة tuطahiruhum watuzakiihim biha ka qaad maalkooda zaka ka qaad oo aad ku daahiriso oo aad ku mxuu ahaye ku badiso maalkoodana ku badiyo ku badto وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم قال بني الإسلام على خمس شهاadة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وxج البيت وصوم رمضان متفق عaليه waana soo marray mar horean soo marray oo kun toddobaatan iyo shan ayaan ku soo marray waxuuna ku iman doonaa kun iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo kow وعن طلحة بن عubayd اللahi رضي الله عنه qاaل جaءa رaجuل إلى رasuل الlah صلى اه عليه وسلم nin baa u yimid rasuulka all صلى الله عليه ولي وسلم dmam بن ثعلبة la dhihi jiray السعدي رضي الله عنه min ahli najdin ninkaas oo reer najdi ah faa'iru ra'si oo timihiisu ay taagtaagan yihiin oo basaasan oo aan safar dheer soo galay nasmacu dawiya sawtihi aan maqlayno codkiisa xiinkiisa guuxiisa cod waaweynkiisa qowqowdiisa aan maqlayno walaa nafqahu aanaan fahmaynin maa yaqul wuxuu leeyahay ilan hadalka baadi oo ka kan oobuu ku hadlaayay xataa danaa min rasuuli lah sal l slm rasuulka alla uu soo dhowaado faidaa huwa yas'alu can اlislaam waxaan ogaanay inuu islaamnimada weydiinayo yani axwaal lislaam uu weydiinayo faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيyh wali wslam hamsu salawaatin fi اlyowmi wاlleyla islaamkii waxaa weeye yani ka mid ah shan salaadood oo habeenkii maalintiiba ah qaala hal calaya gayruhunna waxaan ahayn oo salaadihii ma igu waajibay qaala laa ilaa an taطawac maya inaad adigu sunnaysata mooyaane inaad sunna adu la timaado oo xaggaaga taطawuca aad la timaado mooyaane wax salaad ahoo kugu waajibtay biasli اlislaam ma ay jirto ilaa an taطawaca istinaha ilaada ah jumhuurtu waxay ku fasiraan inuu yahay istina munqaطicaho uu leeyahay laa ilaa an taطawac maya ilaa inaad adigu sunaysato mooyaane laakin waxaad leedahay inaad sunaysato laa ilaa an taطawac yani laakin an taطawac kuguma waajibin laakin waxaad leedahay inaad sunaysataad heli kartaa ayb abu xaniifa radia allahu canhu iyo asxaabtiisuse iyagu waxay ilaa dantada ku fasiraan istinaheeda inuu yahay istinaa mxuaha mutasila inuu yahay oo macnuhu uu yahay salaad kugu waajibi mayso inaad sunno gasho mooyaane oo haddaad sunnihii gasho waajib ay kolkaa inaad taam yeeshaayo ay kugu noqonaysaa oo isagu wuxuu qabaa radia allahu canhu sunnuhu inuu shuruuca ku waajibayo qofkii sunnaha shay sunnaha xidhaa inuu ku waajibayo weliba wuxuu soo deliishadaa qowluhu tacala walaa tubtiluu acmaalakum aayaddaas iyabuu soo deliishadaayo sunnuhu shuruuca waa ku waajibaa buu leeyahay laakiin asawaabu maca aljumhuur nebigu sala allau alay wasalam inuu yidhi asaa'imu almutaطawicu amiiru nafsihi ama amiinu nafsihi iyo isagoo horta hore soon soo xidhay inuu goortii dambe markii xays lasoo hordhigay uu cunay intuba waa jiraan iyo mxuu ahaaye dhowr xadiid noocaas oo kale oo inaanu waajib ahayn sheegaya ayaa jira qaala wadakara lahu rasuulu lah sal sl rasuulka alla wuxuu ninkaa u sheegay azakaata zakadana waa uga warramay qaala markaasuu wuxuu yidhi hal calaya gayruha qaala laa ilaa an taطawac faadbara الrajulu waan booday faqaala rasul lah sal sl wasiyaamu shahri ramadaan iyo bisha ramadaan soonkeedana qaala markaasuu yihi hal calaya hayruhu ramadaan waxaan ahayn oo soomihid laygu waajibay qaala laa ila an taطawc qaala wadakara lahu rasuul lah sal lla alay slm rasuulka alle wuxuu sheegay azakaa zakadana uu sheegay faqaala markaasuu wuxuu yidhi hal calaya hayruhaa zakada waxaan ahayn oo xagga maalkihin laygu waajibay qaala laa ilaa an taطawc faadbara arajulu ninkii waa noqday ninkii awrkiisii buu masjidka soo geliyo masjidka hortiisa ku dabray isla markii faa'iidada uu helayba waa u noqday ninkii ma aanu sii joogjoogin wuu noqday wahuwa yaquulu isaga oo leh wallaahi laa aziidu calaa haada walaa anqus wallaahi inaanan taa waxbana ku daraynin waxbana ka yaraynaynin faqaala rasuulu llahi sal lla alay slam aflaxa in sadaqda waa liibaanay hadduu run sheego muttafaqun calayh markaas muxuu ahaa waa liibaanay ayuu leeyahay nebigu sala اllau alay wasalam wuxuuna sheegay inay zakadaasi waxyaalaha waajibka ah ay ka mid tahay marka fadligii iyo wujuubkii zakada iyo labaduba xadiidkan oo isugu jiraan wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nebiya sal ly slam qaala ana nebiya sal slam bacada mucaadan mucaad buu diray mucaad ibni jabal radia allahu canhu faqaala ila alyaman buu u diray faqaala wuxuu yidhi udcuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah ugu yeedh qiritaanka aynay qiraan inaanu kulla caabuda aanu jirin alla mooyaane وأnii rasuul الlah aniguna rasuulka alla anahay fainhm aطaacuu lidalika hadday sidaa kaa yeelaan faaclimuu ana allaha tacaala iftarada calayhim hamsa salawaatin fi kuli yowmi walayla fainhm aطaacuu lidalik faaclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaahim waturaddu calىa fuqaraa'ihim waanu soo marray isagoo intaana waxoogaa kasii dheero muttafaq caleyhi weeyaane waan soo marray isagoo ziyaado ay la sii jirto oo ahaa hadday taana kaa yeelaan iska ilaali maalkooda intiisa fiican inaad ka xulato iska ilaaliyo qof aada dulmiday habaarkiina iska ilaali yani qofna ha dulmin weeyaan وعn iبن cمر رضي الله عنهma qاal qاla رsuل الlه صلى اه عليه وسلم أmirtu an uqاtila الناس حتى يشهدوا أn lا إلaha إلا الله وأنa محمدا رsuل الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلika cصموا minii دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وxisاaبهم على الله kaana isagana waan soo maray laakiin isaga oo min musnadi cumar min musnadi ibni cumar aan ahayn baan isagana soo maray وعn أbي هuريرaةa رضي الله عanه qاal لma توفiya rasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم kanaa weliba marka caddaynaya inuu ninka musnad cumarna kana caddaynaya marka ibn cumar radي allahu anhu canهuma inuu xadiidkan aabihiina ka maqlay waa suurooda rasuulkana uu ka maqlay salى الlaه عليه وسلم wuxuu lehy marka abu hurayra kolkuu rasuulkaa la geeriyooday wa kaana abu u wa yimid radia allahu canhu wa kafara man kafara min alcarab hay kufriyeen oy gaaloobeen intuu kufriyada ee carbeedu fa qaala cumar radiallahu anhu sl markaasu cumar wuxuu yidhi oo abu bakraan uu goostay inuu la dagaalamo dadkaas diinta ka noqdeenna laba nooc bay ahaayeenoo qaar yidhi anagu waa tukanayna waa shahaadanaynaa laakiin zakada ma bixinayno xataa ta'wiil muxua ah, wax ah oo qur-aanka inay soo deliishadeen a isku daayey oo wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum oo dhahayay yacni nebiga sala allahu alayh wasalam ducadiisaasaa sakan noo ahayd oo bedel nooga ahayd maalka iyaga aan bixinayno qof aan ahayn marka isaga aan ahayna marka u dhiibi mayno ilan faa'iidadii aan ka helayna baanaan isaga aanaan ka helaynin iyo qaar iyagu diintiiba ka noqday oo u maleeyay inuu nebi walbaba markuu dhintay diintiisu ay raaci jirtay oo shaksiga iyo mabda inay isku xidhan yihiin u maleeyey markaas abubakr radiallahu canhu wuxuu goostay inta oo dhan inuu la dagaalamo isagoo kolkaasna koox yarooni ay ku soo hadhay oo carabta inteedii badanayd oo dhan ay gaaloobeen badankooda ay gaaloobeen wax yara kusoo soo hadhay markaasuu cumar radiallahu canhu uu abubakr arrintaa isaga ah iyada ah hortii hore uu ku khilaafay goor dambena markuu u caddeeyey uu ku waafaqay marka cumar baa wuxuu yidhi kayfa tuqaatilu الnaas see dadka ula dagaalamaysa waqad qaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali wslam isagoo rasuulka allana uu yidhi salى الlaه عalيه wali wasalam umirtu an uqaatila الnaasa xataa yaquluu laa ilaha ilا اllah faman qaalahaa qofkii laa ilaha illa allahu ilaaha faqad casama minii maalahu wa nafsahu ila bxaqih waa iga xifdistay xoolihiisa iyo naftiisaba ilaa un xaqiisa mooyaane islaamnimada xaqeeda mooyaane oo wax islaamnimadu ay dil ama wax lamid ay ku xukumayso ama maalka oo laga qaado ay ku xukumayso inuu la yimaado mooyaane wa xisaabuhu cala allah eh, ama in lala dagaalamo xataa ay keenaysa mooyaane marka waxaa jira islaamnimada qof isagoo muslima la dili kara baa jira qof isagoo muslima lala dagaalami karaa jira qof isagoo muslima maalkiisa muxuu ahaa la qaadan kara baa jira oo xoog lagu qaadi karo oo yani wax intaasoo dhan ba yani hadday islaamnimadu keento weeyaan ma aha bilaash unaydan iska tahay iyadoo eh, qaacidadeeda iyo axkaamteeda iyo nusuusteeda leh eh, marka dadka ictiqaadsan qof baa shahaadanaya inaan lala dagaalami karaynin waa qaldan yahay oo yani waa inuu u fiirsadaa bay ahayd inay jirto waxyaala lagula dagaalami karo alimaamu shaafici radi allahu canhu wuxuu sheegaa waxaa jira qaar aan la dili karaynin lala dagaalamayo lalase dagaalamayo yani isaga toos inta loo abbaar aan la dilaynin laakiin hadduu awood isticmaalo lala dagaalami karo ilaa awooddiisaa la jebiyo oo ulajeedadu ay tahay awooddiisa in la jebiyo oo shaygaa islaamnimada ka mid ahee muxuua uu ka soo horjeedsaday ilaa lagu qasbo oo uu u hogaansamo lala dagaalamayo kolkii la qabtase aan la dilaynin faqaala abu bakr radi allahu canhu cumar radi allahu canhu marka ilaa bxaqihidaa saanu fahmin ilaa bxaqihidaa yaanu fahmin oo isagoo xadiidkiina sidaa uu warinaya fahmiguna waa shay alle subxaanaه wa tacaala hiba xag allah weeyaano waxaa suurowda qof wax ka qarsoomay qof kale oo xataa laga yaabo inuu isagu ka mafduulsan yahay inuu ka qarsoomay iska suurowda marka bxaqi ilaa bxaqiydii baanu fahmin oo mancu zakaadkan kadow kuwa abubakr marka kolkaa uu Eh, cumar uu ku caaridayo waxaa weeye kuwii maanicu zakaadka ahaa weeyaan leanna kuwi islaamnimada iyagu diiday eh, laa ilaaha illa allah intay yidhaahaan goorta haddana ka baxay kuwaa ma suuroobayso cumar inuu la dagaalankooda oo abuubakar ku qoonsaday kuwii marka maanicu zakaadka ahaa kuwaas weeyaan kuwa uu cumar abubakr kaga soo horjeedsanayo eh, isagoon arrintaana aan fahmin markaasuu abubakr radi allahu canhu oo ka faham fiicnaa mas'alaintaa si fiican uga fahmay yaa wuxuu yidhi wallahi lauqaatilanna man faraqa bayna asalaati wazakaa wallahi inaan la dagaalamayaa qofkii zakada iyo salaada kala qaada oo midna muxuu ahaa ogolaada midna diida fa ina azakaata xaqu lmaal zakadu waa xaqi maalka weeyaan siday salaad u tahay xaqu ljasad u tahay marka bixaqihidiiba yuu soo galayaa buu leeyahy wallahi low manacuunii ciqaalan hadday ii diidi lahaayeen jiribxid mise muxuu ahaayey gelingur hal gelina lasoo guro oo maal ah kaanuu ay ahaayeen yu-aduunahu ilaa rasuuli lah sal sl rsulka alle u gudan jireen u keeni jireen laqaataltuhum calaa mancihi yani wax yar wax yar oo taafiha oo nebiga alayhi salatu wasalaam ay siin jireen hadday cashadaan waa kula dagaalami lahaa faqaala cumar radi allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi fa wallahi maa huwa xaalku ma aanu ahayn ilaa an ra'aytu allaha ilaa inaan alla arkay aan ogaaday mooyaane qad sharaxa sadra abi bakrin radia allahu canhu lilqitaal laabta abubakr inuu alla u sharxay oo qalbigiisa uu ku qanciyey inaan arkay unbay arrintu ahayd facaraftu oo aan gartay annahu alxaqu inuu xaq yahay muttafaqun calayh inuu abubakr radia allahu canhu wax baatil ah aanu muxuu ahaa alla ku ilhaaminaynin oo waxaanu alla ku ilhaamiyey wax xaq ah uu yahay yaan gartay buu leeyahy marka kolkaasna taqliid kama aha abubakr radi cumar radi allahu canhu abubakr uu uu qalidaaye daliilkii ka qarsoonaa markuu u caddeeyey abubakrna fadligiisa ogaaday ayuu wuxuu ogaaday inuu waxaanu alla abubakr ku qanciyey inuu yahay xaq uu yahay muttafaqun caleyh وعن أbي أيوب رضي الله عنه أن رجuلا qاla للنبي صلى الله عليه وaلي وسلم inuu mxuahay nin baa ku yihi نبiga صلى الله عليه ولي وسلم أخبرنيi بعمل يدخلني الجنة iga waran cمل oo janno igeliya qاala تacbud اللaha وlaa تشhrikuu bه شhayئa allaad caabudaysaay oodan waxba ugu shariig yeelaynin وتqiimu الصلاة salaadana waa toosinaysaa waa tu'ti زakاة zakadana waa bixinaysaa watasilu raxima qaraabadana waa xidhiidhinaysaa intii haddaad isku darto janno waa gelaysaa weeyaani waxyaala jannada lagu gelay ka mid yihiin muttafaqun calayh marka jannada fadliga allah lagu galaa laakiin asbaab alle subxaanahu wa tacaala uu u yeelay baa jirta oo la sameeyo oo qofkii la yimaada asbaabtaa la yimaado fadliga alle subxaanahu wa tacaala ahl u noqonayo oo kolkaas sidaa jannada ku galaya وعن أbي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أtى النبي صلى الله عليه وaلي وسلم nin reer baadiya u yimid nebiga صلى الله عليه وسلم faqاal yا رsuul الله dullanii calىa camalin idaa camiltuhu dakaltu اljanna itus camal oo kolkaan sameeyo aan jannada galaayo su-aalaha ay su-aalayaan fiiriyeen marka saxaabadaas ridwaan ullahi calayhim qaarkood ay qaar reer baadiya iska ahaayeen qaarkood qaar jaahiliin oo kolkaan soo islaamay ay ahaayeen wax aan jannada ku galo itus bay leeyihiin marka su-aalahooda iskama ahayn su-aalo fawda iyo eh, muxuu ahaaye maxaa ehm, macna daraa oo xubulistidraac iyo waxaasa ma ahayne wax camal ku dhisan buu ahaa diinta ilan waxay u baran jireen aad ku camalfashid bay u baran jireen aada qof ku qabsatid oo ku xujaysid iyo waxba kale toona ma ayna u baran jirine waxay u baran jireen aada ku camalfashid marka qofkii su-aalayaayu ehm, ehm, wuxuu u su-aalayay wuxuu janno ku galay iyo wuxuu alla ku jeclaaday iyo wuxuu muxuu ahaaye camalka ka u fadli badan iyo su-aalahooda noocaasay ahaayeen bal su aalaha saxaabada ridwaan ullahi calayhim ay su-aalayeen u fiirsada zamanadanteeda waxaad arkaysaa nin dhalinyaro oo xaas iyo waxba toona aan lahayn oo naagta sidaa lagu guursada ka waran iyo wax la dhahayo dadkoon bu ka maqmaqlay mooyaane waxbaana aanu ka garanaynin dadka marka waxyaalaha sidaas oo kalea ah, gabadha lala baxay iyo nagaan weligeeda joogin iyo safar almar-a biduuni maxram iyo masaa'il sidaas oo isaga aan qusaynin oo aan qabsanin oo camal ahaan aan ugu baahnayn oo dad kale uun inuu ku qashqasho uu inuu rabo ay kaaga muuqato yuu ku su-aalaya waxaan jannada ku galo ii sheeg camalka see ugu fadli badan waxa isaga marka camal ahaan ugu su-aalayo isagoo aanu jirin baba nin baan maalin waxaan ku yidhi xadiid xadiidka caaisha ee ayuma imra'atin nakaxat bikayr idin waliyaha fa baadil xadiidkaasi su-aala markaas horta ninkaasuna marka nin ka muuqato inuu qaalicinay xadiidkaas horta ma isnaadin kartaa ee masuul kartaa inuu jiray iyo in kale ma markaas wey maya marka adigu waxaan idinkaa aalib cilmi kol haddaad tahay wadiifadaadu waxaa weeyaan xadiidka horta bal inaad hubsato inuu sugan yahay iyo in kale marka kolkaaka dambow macnihiisa baar oo kolkaad ogaato inuu sugan yahay kolkaa macnihiisa baar laakiin horta ugu horeysaba inaad xadiidka oo lafdigiisa aad maqasho waa Hmm. waxa weeye waa taqliid camaa kaas oo kale iyo kaasoo kalena marka wuxuu kamid yahay ha u qaadanina kaas tusaalaha noocaas oo kalena marka ukaan ictiraadayna inay bilaash ay iska tahay waa saasay yeeli jireen saxaabadii iyo a'imadii ay yeeli jireen umulmu'miniin caaisha radi allahu anha baa waxaa weydiiyey nin la dhihi jiray abu salama ibnu cabdiraxmaan oo dad aadaga yarko ahaa yaa wuxuu weydiiyey ninku haweenaydiisa intu u golmoodo marka su oo aan ka imaanin biyihii ayna ka imaanin arrinta ay ka dhammaato markaasi waxay ku tidhi ma garanaysaa abu salam oo adi xaalkan wuxuu lamid yahay waxaad la mid tahay faruuj faruujka yani waxaa weeyeen jijiilayda oo intuu maqlay digaaga digaaga waaweyn oo ciciyaya ku daydo oo yihi ku ku ku kaasaa badan kale yani had arrintaa ka sheekaysanaya unbaad kolkaad maqashay unbaad iska qaadatay mooyaane waxba keema garanaysa marka way ku aadaynaysaa su-aalka noocaas oo kale ah markaas wuxuu yidhi wuxuu yidhi bal waxaad iga warantaa camal oo janno igeliya qaala markaasu wuxuu yidhi tacbud اllaha laa tushriku bihi shayئa watuqimu الصalaaة watu'ti الزakاة wataصil الraxim mutafaq calayh su-aalaha noocaas oo kale ana kolkii la weydiiyo nebigu salى الlahu عalيه wali wasalam waa kaa aan meelo ku soo maray inuu hubbow jiro oo ammaani jiray oo nin maalan uu ku yidhaahdo mas'alada haddii aad yaraysay oo hadalka aada gaabisay waad ballaadhisay mas'alada mas'alo weyn baad weydiisay ku kalena uu yidhi wax weyn baad i weydiisay qofkii alla u dhibyareeyeyse waa u dhib yaryahay abu hurayrada uu ku yidhi waxaan ogahay dadaalbadnidaada cilmiga jacaylkaaga oo su-aalkaa nin kaaga horreeyada su-aale inaan jirin waan inaanu jiraynin waan garanayey su-aalaha marka noocaas oo kale abaa qiimo leh ee laysu weydiinayo camalfal daraadi وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanه abu hurayra kiisi weya laakaa ku jira wuxuu yihi tus camal oo إidaa camiltuhu dakلtu الجنة وتعbud الlaha وlaa تشhrikuu bihi شhayئa وتqiimu الصلاة وتؤti زakاة المfruuضة zakada waajibkaana waa bixinaysa وتqiimu الصلاة وتصumuu رamaضاan رamaضاanna waa soomaysaa qaala markaasu wuxuu i wladii bacثka bالxaq wladii nafsii biyadih laa أزiid عalى hada inaan inta waxba ku daraynin falamaa waliga markuu noqday buu qaala wuxuu yidhi